isiiyo ku nool kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal wiilkiiba meeloo joogtaan iswalbood maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keynan wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikh wax ku aasaysantahay sagaal waa saddex laatanka bisha janaayo sanadka laba kun afar iyo barnaamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka turkiga oo la filayo todobaadkan inuu u codeeyo swiden inay xubin ka noqoto gaashaanbuurta nato waad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa yuhuudda oo doonaysa inay xamaas ku cadaadiyaan heshiis maxaabiis dhaafsi ah iyagoon doonayn inay duqeymaha ay ka wadaan qeybo badan oo kamid a ah khaza waxaan soo qaadan doonaa duqeymo ruushka uu ka fuliyo yukreinna waxaa ku dhintay ku dhawaad toban ruux waxaad kaloo maqli doontaan midooda yurub oo cunuqabateyn kusoo rogay lix shirkadood oo lagu eedeeyey in ay markaa xasiloonida dalka suudaan caqabad ku yihiin oo ay hub ka iibiyaan dhinacyada ku dagaalamaya suudaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhowaada barnaamijka kulanka k bixin lahaa hagarkuuma kuureyn halistaad igoysiyo halkaad igaga taali geeridaae ku hortima raggayo haweenkuba midna haybad ma yeesheen ka kaluun lahay heshiiyeen ka kaluun lahaynine hadhowbay layma heesi laylama hadlin duburday helay oobayoyso hor caashaqa aanashiine hadhowbey layma hees laylama hadli dooguday helay oobeyoyso hor dhankayga waan kahanan lahaa weelu roon ku noqon lahaa awaa guur ma diideen hadda huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan ka hanaan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurkee dhibad ku yeeshaan habsaman taguurke meelaloohu horseed looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine meelan oon horseed way looma haadsho way hawirantaa hoobeeyay haki caashaqa aayu habaabine noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraaqaba habeen ka masiixdii jacaylka wan kula habaynlaahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii hamakinta caashaaqaye halacsiga ubakinta hibashaadaye nabar horey bakinta caashaqaaye halacsiga ugbakinta ibashaadaaye nabar midna haybad ma yeeshin ka kaloon lahaynini hadhowbay layma hees layla mahali dooburday helay hoobeyoy sohor caashaba oona shiin hadhowbay oo layma heesi layla mahali doburdeelay hoobeyo isohor caashaqa hawdkeeda lagu soo hirtaa hareeri dogla lahaadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareer dogla lahaadhsada haraadoo biyowda dadku afkaha qabeela kali beshu hayaante qoraad jaruga tuurteen hamood ugu hoden adiimiya waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkeagayo haweenkubaraggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke meelo loo oon horseed way looma haadsho way hawiranta oobeeyay haki caashaqa ragga iyo haweenka ayaad maqlayseen heystan kuwada luuqeeyey horena u qaaday xasanaada samatar iyo khadiijo maxamuud qalanjo ee hedeystan xaskar allah raxmadee abaalxood cali kaari waaysiil qabtay kii dafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega war niyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday ulmadu ka digriye subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagana dhegeystayaal aynu ku bilownaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa fartay hay amniga inay markaa aada uga shaqeeyaan sidii si nabadgelyo ah loogu gabagabeyn lahaa kulamada hale tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo kulamo yar ay ka harsan yihiin wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu markaa kula dardaarmay ciidamada iyo eedaha amniga lagu talagalay inay sugaan amniga garoonka ciyaaraha ee muqdisho in markaa ay uga taxadaraan sidii markaa si nabadgelye leh ay ugu dhamaan lahaa tartanka dowlad goboleed gobolka banaadir oo in muddo hakadu ku jiray dhowaana dib loo bilaabay kadib markii ay hareen rabshado iyo sidoo kale xitaa ayba ka baxeen qaar kamid a ah dowlad goboleedyada ka qeybgalaya gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiir barre waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha looga baahan yahay inay mas-uuliyad iyo issaaraan ay markaa ka taxadaraan sidii si nabadgelyo leh ee markaa garoonka loogu soo geli lahaa loogana bixi lahaa wuxuuna kula dardaarmay inay u dhimriyaan shacabka uu sheegay markaa inay dhibaato badan markaa ka tabanayaan mararka qaar waa kan wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre maxamuud oo la hadlayey ciidamada hayadaha amniga gaar ahaan kuwa lagu talagalay markaa inay ka hortagaan rabshadaha ee ka tirsan booliska soomaaliya ee loogu talagalay inay sugaan amniga garoonka ciyaaraha ciyaartuna markaasi ugu dhammaato si nabadgelyaah kulamada hare waxaan waa inaa idiin sheego ugu hore inaan idiin hayno abaal weyn iyo bogaadin iyo ammaan shacabka soomaaliyeed idinkaga timid guud ahaan sidaa si lamida ah madaxda si lamida ah ciyaartooyda iyo qof walba oo garoonka soo gaara runtii meeshaan hay-adaha amniga waa dadaaleen garoonka inay maareeyaan taageerayaal dhan lixdan iyo shan kun oo qof meelay isugu timaado mararka qaarkiisana ay ka badan tahay howl yar ma ahan saad ogtihiin goromada caalamka marka la fiiriyo waxaan aaminsannahay booliiska caalamka inaad ka kabti badan tihiin sababtoo ah goromada caalamka garoon qaadkiisu yahay kanoo kale ama kun ama konton kunoo taageero waxa uu yaraan ilaalisa booliis aan ka yareen kun ilaa kun idinkuna maanta inaad maalajgaraysaan idinkoo intaas tiro aad oga yar nambar aad u yar ah inaad maalajgaraysaan garoomadii loogu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amnigii nabadda meeshaas ahayd inay ku ilaaliyaan labaatan kun idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aad u yar runtii waxawaaye karti iyo dadaal aad dheer tihiin ee kuwa asaagiin ah markale waa idinku bogaadinin waa idinku ammaanaynaa waxaan rabaa ammaanta iyo bogaadinta shacabkeedi kaaga imaanaysa ciyaartooyda iyo sidaas lamida ah, abaalkaas intaasba annagu mas-uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan inta waa idiin haynaa hadduu ilaa yidhaahdana koobka markuu inoo dhammaado munaasabadda jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinkaa nambarwan ka ahaan doono hadduu ilaa yidhaahdo dadaalka iyo juhdigaa ku bixiseen runtii waxaan aaminsanahay idinkoo shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar waliba aad la shaqaysaan aad si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabada xasilooni ay guryahooda ugu laabtaan howl saalan ma ahan hool aad u adag waaye markan waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo guud ahaan macallimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duuban sidaas silmid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsan codsi ka yimid bulshada qaybaheeda kala duwan waa runo idinkoo aanan hubsidan inaad ummaddiina u dhimaysaan marada qaabtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaa rabaa idinkaa masuuliyiinta ama mas-uuliyiinta amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinkaa qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyiintaas culus ilaaha idinla galgalo annaguna abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo tala yar inaan ku darno fariin yaroo idinkaga timid bulshada qeybeeda kala duwan runtii mesaj qurux badan dirteen dhinaca kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada ee waxay tole bulshada nambarka yar ka ah kuwaas ayagoo markaad qabanaysaanna waa in waa runo qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waayo ninku tuuriyeenayo in uu yaraan inaad kululeyso marka waxaan idinka rabnaa idinkuna xoogaa markaad kululaysaan inaad u dhimirisaan xoogaa ku dartaan gacanta inaad u jilcisaan xoogaa u caqli celisaan soo qabataan ku sintaan baabuurka shabaqlaha kadibna aad ku wareejisaan maxay tole saraakiisha ama hay-adaha amniga qaybeeda kala duwan kadibna meesha uu lahaa ama waajibkiisa la marsiiyo xogaa marka waxaan idinka rabnaa shaqadaas adag aad haysaan xogaa yar inaad gacanta ku dartaan dhimrin bulshada inaad u dhimirisaan runtii abaal iyo ammaan inta waa idin haysaa laakiin in yaroo waxaa jirto bulshada in laga qabto u baahan idinkana ah qolada ka qabanayso marka idinkoo waajibkiina gudanayo qoladaasna waxaan rabnaa kulley ladiin fari maayo shaqadiin waa qurux badneed sagaal cayaaroodna soo dhacday si nabada inay isu yimaadeen dadyow mararka qaybtiis ka badan lixdan iyo shan kunoo taageero aad si nabada ku xasilisaan nabadna ku celisaan runtii hay-adaha amnigoo isku duuban guud ahaana iska laheyd abaalkaas iyo ammaantaas si gaarna idinka oo ah dadka shacabka ku dhex jiray ee sida gaarka ooga dhex shaqaynaya waxaan ka rabnaa marka meeshaas inaad kasii wadaan u dhimrisaan inta yaroo dhiman si lamid waxaanoo macalimiinta ee eh, kusoo dadaashay soo saartay eh, ciidankan quruxda badan ee eh, qaranka howsha weyn u hayo ayuuna inaan idhaahdo macalin waa mahadsantihiin idinkuna insha allah dadaan iloobi doono ma idin koobkan waa kii ugu horeeya hadda ee bulshada taalamada isugu timaado annagu waxaan wadnaa dadaal qaybaha kala duwan ee garoonka inaan nooleeno wax badan shaqadu way sii socon doontaa waxaanu nahay insha allah sanadkan idinku markaad isbarataan bahda sboortiska wixii ka dambeeya inaad idinku si gaara ah ula wareegtaan aan rabnaa hadduu ilaa yaraado maalinba meelaan soo joognaa shalay waa weedeen waxaan maraynay garooman ruub lagu ilaaliyo waxaan maraynay garoon askari hubaysan askar aan ahayn aan lagu aaminayn maantan waxaan maraynaa hay-adaha amniga guud ahaan dadaalkay sameeyeen iyo gaar ahaan idinka iyo inta ku qoran garoonka dadaalada amniga aad samayseen inaan maanta kalsooni halkan ku joogno annagu iyo mas-uuliyiinta guud ahaan ee halkaan timaado askartooda ay meelihii loogu talagala ku soo reebaan ku kalsoonaadaan idinka gaashaanka iyo budadka aan wadaan inay ku kalsoonaadaan halkaan kalsooni ku fadhido wax sahlan maaha wax dheeldheel ku imaada maaha waxay ku yimaadeen dhididkiina dadaalkiina ay kartidiin waxaan idinka rabnaa meeshaas inaan sii wadiin waa maasantihiin wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed barre maxamuud ayuuhaa oo markaa dardaaran u jeedinayay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee rabshadaha ka hortaga iyagu loogu talagalay markaa inay markaa ilaaliyaan habsami u socodka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda garoonka ciyaaraha ee muqdisho markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka baro caalamka oo todobaadkiiba mar ka maqashaan ee k n n toddobaadkana waxaynu ku saaraynaa waayaha iyo taariikhda iyo waxaynu ka garanayno dalka morocco wariyeen burhaan diin faarax ayaana markaa la diyaara And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel baa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka caalamka toddobaad walba oo kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna waxaan xubinteena ku eegi doonaa waayaha dalka morocco dalka morocco waxaa loo yaqaanaa boqortooyada morocco ama maqrib wuxuuna ka mid yahay wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda afrika dalkan wuxuu ka mid yahay saddexda wadan ee ay maraan badaha mediteraneanka ee atlantikada waxaana ku weheliya faransiiska iyo sbain dalka morocco aanu ka hadlayno wuxuu xuduud dhanka dhulka la leeyahay dalalka aljeeriya iyo muritaaniya xagga baddana waxa uu la wadaagaa dalka sbain si gaarana wuxuu xuduud xeebeed la leeyahay saddex jasiiradood oo dowladda sbain ay maamusho caasimada dalkan waxaa la yidhaahdaa rabaat hase ahaatee waxaa ugu weyn magaalada kaasabalaanka tirada dadka marookaanka ah waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo ruux ama ku dhawaad afartan milyan oo qof gaadiidkun waxay isku dhaafaan dhanka midiga dadka ugu badan ee dalkan dega waa qowmiyadda berberiyiinta layidhaahdo calanka waddankanna wuxuu ka kooban yahay guduud ama casaan dhexda ku xidig shan gees leh calankan oo la naqshadeeyey nofembar xidugtu waxaa la sheegaa inay u taagan tahay shanta tiir ee islaamka halka guduudka ama casaankuna u taagan yahay xasuusta halgamayaashii dalkaas lacagta dalkan laga isticmaala waxaa la yidhahdaa dirham dalkanna waxaa looga hadlaa afka carabiga oo rasmi ah sidoo kale afafka ingiriiska isbaanishka iyo faransiiska ayaa sidoo kale dalkan looga hadlaa dadka luuqadaha yaqaana waxa ay ku macneeyaan magaca morocco marka la turjumo inuu noqonayo dhulka boqortooyada galbeed taariikhyahanadun waxa ay sheegaan in dhulka dalkan la degay muddo haatan laga joogo ilaa saddex boqol oo kun oo sano hase ahaatee dal yidhaahdo morocco waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetankii waxaana aasaasay boqorkii la ohan jiray idriis ibnu cabdulaah intii u dhexaysay qarnadii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad dalkan wuxuu la kulmay culuusyo waaweyn waxaana dalkan marar kala duwan qabsaday boqortooyooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin boqortooyada cusmaaniyiinta iyo tii alawiyiinta iyo sidoo kale bortuqiiska mar kale sanadkii kunsagaalboqollabayotobankii dowladihii xilligaas ee faransiiska iyo sbain ayaa dalkan qabsaday oo qaybsaday weliba bishii abriil sanadkii kunsagaalboqollixiyo kontonkii ayuu dalkan xorriyaddiisa helay oo sidoo kalena la mideeyey gobolladii kala qaybsanaa dalkan oo ah dal ay ka jirto nidaamka boqortooyada waxa uu leeyahay boqor baarlamaan laba aqal ka kooban iyo golo xukuumad oo ra-iisul wasaare hogaamiyo diinta rasmiga ah ee dalkani waa islaam waxaana bulshada waddankaasi muslimiintu ay ka yihiin wax ka badan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan halka dadka diimaha kale haystana ay ka yar yihiin boqolkiiba hal islaamka waxaa la aaminsan yahay inuu ka gaaray qarnigii toddobaad qiyaastii in ka badan konton kun oo masjid ayaa la aaminsan yahay in dalkan ay ku yaalaan waxaana ugu weyn masjidka layidhaahdo abu xuseen oo la dhisay sanadku markuu ahaa kun iyo dhanka dhaqaalaha haddii aan eegno markaana waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada afrika ee dhaqaalahoodu kabcayo waxaanu qaaradda kaga suntan yahay dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dhaqaalaha ugu badan dalkan wuxuu ka soo galaa dalxiiska iyo warshadaha sanadkii labada kun dalkan waxaa la sheegay inay dalxiis ahaan u tageen qiyaastii labaatan milyan oo qof dalkan cunnada ugu badana lagu cuno waa cunnada xalaasha ah waxaana dadku si ay u badan yihiin ay cunaan hilbaha lo'da iyo macmacaanka oo martida lagu sooro sidoo kale shaaha ayaa aad looga cabaa dalkan aanu ka hadlayno ee morocco xagga cayaaraha haddaan egnana dalkan waxaa aad looga xiiseeyaa kubadda cagta sanadkii kun iyo morocco wuxu uu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ama carab ah ee u gudba wareegga labaad ee cayaaraha adduunka mar kalena labada kun iyo labaatanka ayuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ee u gudbaa wareegga afarnamaadka cayaaraha koobka adduunka dowladda morocco waxay sanadkii labada kun ka cudurdaartay inay martigeliso koobka qaramada qaaradda afrika sabab la xiriiray faafitaanka xanuunka ebola oo waagaas afrika faraba'an ku hayay sidoo kale dawladda morocco shan mar ayay isku dayday ama codsatay inay qabato cayaaraha koobka adduunka waana ay weysay tartanka fardafuulka iyo cayaaro kale ayaana dalkan si weyn looga xiiseeyaa cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraha markan haddii aynu ukrain eegran ugu yaraan afar ruux ayaa geeriyootay koo iyo tonkana dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii duqeymo xoog leh ay ka dhaceen karkiif magaalada loo yaqaano oo ka tirsan waddankaasi ukrain waxaana markaa duqeymaha lala beegsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah sida ay sheegeen saraakiisha xukuumadda ukraine kooxaha gurmadka iyo waaxda caafimaadka ukraine ayaa sheegtay in sidaas oo kale duqeyn kale oo diyaaradaha dagaalka ee anduuriyaha lahayn ee militariga ruushku ay ka geysteen magaalada loo yaqaano denebro ay markaa ay ku dileen markaa ilaa iyo laba ruux sidaasoo kale tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidaasoo kale jirtay in duqeyn ka dhacday magaalada kiyev oo magaalo madaxwah wadanka ukrein ay ku dhaawacmeen labaatan ruux warbixinada ugu dambeeya waxay markaa sheegayaan in duqeymaha lagu burburiyey sidaasoo kale dhismayaal iyo kaabayaal dhaqaale oo ay xukuumadda ukrein leedahay duqeymahana waxaa burburiyaya leeyahay duqeymo xoog leh ama waxaa burburiyay dhismayaashaas duqeymo xoog leh oo markaa ay la beegsanayeen diyaarada dagaalka ee milatariga wadankaasi ruushka qalabka difaaca ee raashka ee loo yaqaano ir defend system yana waxay sheegeen inay soo rideen ilaa iyo lix iyo konton ka mid a ah nooca droniska ee ukraine ee weerarada loo adeegsado iyo sidaasoo kale eh, gantaalada marka la eego ay soo ridayaan qalabyada difaaca eh, madaafiyada goobta ee nooca loo yaqaano hemris oo ah nuuc casri ah sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi rushiya dhinaca kale gaashaanbuurta nato iyana waxay maalmarisay ama ay saxiixeen dhaqaalo gaaraya haldhibic hal bilyan oo lacagta yuro-ga una dhiganta hal dhibic laba bilyan oo doolarka mareykanka heshiiskaasi oo markaa lagu meelmariyey in lagu taageero xukuumadda ukrein ilaa iyo boqol shan iyo kontan nuucyada casriga ah ee loo yaqaano artillery ammuniationka ama hubka casriga ah ee loo isticmaalo goobaha madafyada goobta iyo duqeymahana markaa aada uga qeyb qaata marka la joogo fagaarayaasha dagaalka ukrein ayaa la siin doonaa iyadoo markaa qorshaha ay ku dhawaaqeen gaashaanbuurta eh, nato eh, dhanka kale eh, iyana ruushku waxa ay markaa bilaabeen in lasoo meelmariyay ama baarlamanku ay meelmariyeen sharciyo awood badan siinaya xukuumadda in awood badan ay heli doonto marka la eego la wareegitaanka ee hantida dadka iskale shakhsiyaadka haddii ay yihiin mucaarad iyo haddii kaleba ay kasoo horjeeda qorshaha xukuumadda iyo sidoo kale dadaalada ay dowladda ugu jirto dagaalka ay kula jirto xukuumadda ukraine baarlamaanka ruushiya ayaana markaa aada u tixgelinaya inuu meel mariyo qaraarka oo markaa fursad u siin doona xukuumadda inay la wareegto hantida ay leeyihiin shakhsiyaadka loo arkay mucaarad ku yihiin xukuumadda ruushiya iyo siday wajahaysa ukraineba dhinaca kale madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa isna sheegay in dadaallo ay socdaan lagu badbaadinayo dadka qaar ee ku jira dhismayaal burburay uu sheegay inay duqeymo arxandarra ah oo ku talagalay ay geysteen milatariga ruushka duqeymaha uu sheegay inay ka dhaceen magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin karkiif baflograd iyo sidoo kale kiyef oo magaalo madaxa ah wadanka ukrein wuxuu shaaca ka qaaday in toddobaylatan ruux laga soo badbaadiyey dhismayaal burburay qaarkoodna ay dhaawacyo fudud qabaan walow uu sheegay in duqeymihii saacadii u dambeeyey ukrein laga fuliyey ay ahayn kuwo markaa loo meeldayin ruushkuna ay ugu tala talagareen markaa siduu hadalka u dhigay inay ku baabi'iyaan kuna burburiyaan marka la eego dadka rayidka ah ee reer ukrein dhinaca kalena midooda yurub waxa ay iyaguna marka ku dhawaaqeen inay cunaqabteen kusoo rogeen marka la eego ilaa iyo lix kambani ama lix shirkadood oo lagu eedeeyay eedeeyeyna kullig leeyihiin maalgelinta iyo hubeynta dhinacyada dagaalamaya Eh, gaar ahaana eh, ciidamada loo yaqaano paramilitary rapid support forces rsf magaceed loo soo gaabiyo ee kasoo horjeeda eh, xukuumadda suudaan ilaa iyo lix shirkadood ayay midooda yurub sheegeen guddigooda loo yaqaano european council e c loosoo gaabiyay magacooda waxay shaaca ka qaadeen in lixdaas shirkadood ay mas-uuliyad ka saaran tahay ama mas-uuliyadooda ay leeyihiin in ay markaa carqaladeeyeen xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hanaanka kala guurka ee loogu talagalay in si nabada ah awoodda iyo siyaasadda laisugu wareejiyo wadanka suudaan qoraal ka soo baxay ayay sidaa ku sheegeen midooda yurub golahooda fulinta kambaniyada waxaa la sheegay markaa in ay ka qeyb qaateen burburinta iyo sidoo kale xasilooni darada ka aloosan wadanka suudaan oo bilo badan ay ku dagaalamayaan ciidamadaas kasoo horjeeda oo kala taabacsan sarkaal talada dalkaasi xukunkeeda hayay cabdifatax alburhaan iyo sidoo kale xamdaan dagaalo ninka lagu magacaabo isaguna sarkaal kale oo awood badan ku dhex lahaa ciidamada gaarka ciidamadiisuna ay dagaalka soo horjeedaan xukuumadda kampaniyadan waxaa lagu eedeeyey in markaa ay xasiloonida waddanka dhibaato u keeneen dagaalka socdana ay qeyb ka yihiin oo ay markaa taageero milatari siinayaan dhinacyada dagaalamaya mid kamid a ah, gaar ahaan xogaga r s f sidaa darteedna saameynta ka dhalatay ay ku dhinteen labaiyo toban kun oo ruux toddoba milyan iyo sidoo kale iyo barna ay ku barakaceen sidaa darteed midooda yurub ay u arkeen tallaabadan cunaqabateynta lagu saaray dhinacyadan in ay markaa hoos u dhigi doonto waxsoo saarkooda iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba in loo curyaamiyo maadaama ay sheegeen in midooda yurub marnaba aan ogolaan doonin in lagu xadgudbo xuquuqda bini-aadanka gaar ahaan dadka reer suudaan iyo xasiloonidooda sidaa darteed ay marwalba galab taagan yihiin dadka reer suudaan cunaqabateyntaana ay tahay mid iyaga lagu badbaadinayo sida lagu sheegay eh, qoraal eh, kasoo baxay marka la eego xukuumadda ama golaha fulinta ee midooda yurub dhinaca kalena israa-el iyana waxay markaa duqeymo xoog leh ka wadaan magaalooyin badan oo ku yaala khaza gaar ahaan magaalada loo yaqaano khan yunis oo ay dhacda koonfurta khaza iyo magaalooyin kale oo dhaca bartamaha dad rayad oo badan ayay ku dileen khaza duqeymo ay saacadii ugu dambeeyay ka geysteen ciidamada yahuuda oo iyagu u muuqda weli markaa kuwa kadhiga adeegaya baaqida caalamiga ah ee loo jeedinayo ee ku aadan in markaasi ay joojiyaan dagaalka si xal loo gaaro sidaasoo kalena maxaabiista dhinacyadu ay isdhaafsadaan marka la eego khasaaraha ka dhashay duqeymaha saacadii u dambeeyay yuhuuddu ay geysteen shan iyo lixdan ruux ayaa ku geeriyootay khanyunis sida ay markaa laga soo xigtay hay-adaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee falastiin hay-adda caafimaadka adduunka ee loo yaqaano magaceed loo soo gaabiyo w h o iyana waxay sheegtay in ay aada uga walaacsan yihiin dhibaatada jirta iyo tacadiyada loo geysanaya dadka falastiiniyiinta ee rayidka lagu weerarayo isbitaalka loo yaqaano al amal ee ku yaala bartamaha khaza iyo sidaasoo kale isbitaalada kale ku yaala khanyunis waxayna markaa hay-adda caafimaadka adduunka sheegtay in xitaa israel ay diidan yihiin in la caawiyo dadka rayadka ee falastiiniyiinta oo gurmad caafimaad loo sameeyo dhanka kalena ciidamada israel ee cirka ayna waxay sheegeen inay duqeyn ku bartilmaameysadeen kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarumaha milatari oo ay leeyihiin dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan qoraal ka soo baxay milatariga yahuuda waxay ku sheegeen in howlgal qorsheysan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee israel lagu bartilmaameysaday eh, kaabayaal dhaqaale iyo sidoo kale eh, markaa xarumo milatari oo ay lahaayeen ururka xisbullah oo keetub u yaalay oo ku yaalay eh, tuulooyinka loo yaqaano laceeda iyo itarun oo iyagu dhaca koonfurta wadankaasi lubnaan sidaasoo kale ururka xisbullah iyana dhankooda waxay ka jawaabeen arrinta waxayna jiraan ku tilmaameen ee sheegashada yuhuudda iyagoo sheegay dhankooda in ilaa iyo dhowr gantaal ay u rideen magaalooyin badan oo markaa dhaca waqooyiga yuhuudda oo ay sheegeen markaa in dhankooda ay bartilmaameysadeen waxaana markaa weli kasii daraysaa marka la eego xaaladda taagan iyadoo oo markaa dadka reer falastiin ay dhibaato xoog la wajahayaan yuhuuddana waxaa laleeyahay waxay isku dayayaan inay markaa xamaas ku cadaadiyaan in maxaabiista ay haystaan yuhuudda ay soo daayaan iyagana loo dayn doono maxaabiista kale falastiiniyiinta balse qorshaha israel aanu ku jirin inay dagaalka joojiyaan taasi oo markaa walaac badan kusii abuureysa dadka reer falastiin oo xaalado aada u adag wajahaya xilligan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan oo nagala socotaan dhegeystaan k n thank you caqligiyo garaadka ku guuro cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaasad kaaga guurso caqligiyo garaadka ku guuro cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaas dadkaaga gooso guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye jiyo cudurna u bislaanay adahaka adahay reerko inaga gubanoo raadnay kasihiniyo kogolba weynay gajiyo cudurna u bislaanay adahaka adahay reerko kala guursa islahaye magaad garabiga weyday ukala guursa islahaye magaad garabiga weyday ukala guursa islahaye magaad garabiga weyday ukala guursa islahaye gurbo codkiisuna xumahado waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garashaan yeelo waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garashaan yeelo hadduu reer gabagabahobo walba codkiisuna xumahado waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garashan yelo waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garashan yelo Thank you. waa guud ahaani gunta xir laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gataaye talad waa guud ahaani gunta xir laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gartaaye asaagood inaani gaarin dhashaad ku gartaadisaaye asaagood gaarin dhashaad ku gartaadisaaye bal maxaad noo gabagabaysay asaagood inaani gaadhin dhashaad ku gardaadisaayeen casagood inaani gaadhin dhashaad ku gardaadisaaye mal maxaad noo gabagabaysay gaadiidku cudurku gaadiidku cudurku gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabaagabaysay bal maxaad noo gabaagabaysay lagu gado oday gorbocodkiisuna xumahado waxaa gabay aabbahoode xilgudood garashaan yeelo waxaa gabay aabbahoode xilgudood shaan yeelo hadduu reer gabagabahobo gorbocodkii heestaas waxaa ku wada luuqaynayaa fanaaniinta cabdiqadar xasan laari iyo binti cumar heystii bal noo gebagabaysay ahayd waxaay dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka yeereen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay faraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta saddex iyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol saddex afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa tiro madaafiica ah ku garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya xilli uu shir u socday ra-iisul wasaarihii soomaaliya xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde iyo saraakiil ka socotay mudug afrika maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii xukuumadii soomaaliya ee xilligaasi ayaa bilowday inay dayac tirto xarunta golaha shacabka oo ay saameeyeen dagaaladii ka socday magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii kun shan boqol konton iyo lixdii dhulgariir xoogan oo ku dhuftay gobolka shaankii waxaa ku geeriyooday qiyaastii hal bilyan oo ruux iyadoo xilligaasi loo diiwaan geliyey dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa dalka shiinaha maanta oo kale sanadii kun sideed boqol lix iyo afartankii tunuusiya ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee carbeed oo mamnuucay in dadka la adoonsado maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi rijaal nixon ayaa ku dhawaaqay in mareykanka uu heshiis la galay fidnaab si loo soo afjaro dagaalkii u dhexeeyay mareykanka iyo fidnaab maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii midowda yurub ayaa cunaqabateyn dhaqaale kusoo rogay xukuumadda iiraan kadib markii iiraan lagu eedeeyay inay ka dhaga adeegtay joojinta horumarinta nukliyeerka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun saddex tobankii maraykanka ayaa laalay xeer sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii looga mamnuucay haweenka mareykanka inay ka mid noqon karaan ciidamada milatariga mareykanka guud ahaanna waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraax oo nala socodsiineysay xubintii maanta kale maxaa durida ka dhaca qayb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka diyonagradha baarlamaanka dalka turkiga ayaa la filayaa todobaadkan inay dood adag ka yeeshaan ajenda la xiriira sida xukuumadda ankara ay u ogolaan karto in dalka sweden ay ka mid noqoto marka wadamada ku jira marka la eega gaashaanbuurta nato ama ka mid noqon kara waa haddii ay ogolaadaan baarlamaanka dalka turkiga ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan weyn todobaadkan kulanka oo looga doodi doono sida xukuumadda ankara ay u aragto in marka sweden ay ku biirto gaashaanbuurta nato oo iyadu markaa loo arko in arintan ay xurguf kala dhex dhigtay reer galbeedka iyo sidoo kale turkiga bilo badan ayaa dib loo dhigayay qorshaha sweden ay ku dooneysay markaa inay kaga mid noqoto dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurtan milatari ee nato doodu waxay markaa noqon doontaa mid ay yeelan doonaan eh, xubnaha xildhibaanada eh, labada gole ee markaa baarlamaanka turkiga waxaana markaa looga doodi doonaa sida turkiga u arkaan arrinta iyo qorshaha xukuumadda ee soo jeedinta la xiriirta ee soo bandhigay baarlamaanku inay ka doodaan inay markaa aqbalaan ama ay ogolaadaan sweden inay mid ama xubin ka noqoto gaashaanbuurta nato iyadoo codeynta guudna la filayo markaa in la qaado ee khamiista oo loo codeyn doono ogolaanshaha turkiga ee sweden ay ku biirto marka la eego gaashaanbuurta nato turkiga ayaa isagu waxa uu aada kaga fiirsanayaa marka la eego qorshaha la xiriira in sweden uu ogolaado inay kamid noqoto gaashaanbuurta nato iyadoo xurguf labada dhinac oo siyaasadeed u udhexeysana ay sababtay in dib u dhac badan uu ku yimaado marka la eego in loo ogolaado sweden inay xubin ka noqoto gaashaanbuurta nato si walbaba haatee ra wadanka hungary victor orban ayaa waxa uu sheegay markaa inay rajeynayaan in sweden ugu dambeyn ay ku biiri doonto gaashaanbuurta nato finland ayaa ahayd dalkii ugu dambeeyey ee ku biira gaashaanbuurta nato ka oo bishii abriil koob iyo soddonkeedii sanadka xubin buuxa ka noqday gaashaanbuurta nato kadib eh, markii dadaal badan ay ku bixisay eh, xukuumadda helsinki ee finland inay marka xubin ka noqoto gaashaanbuurta nato walaaca ugu badan ay qabteen waxa uu ahaa inay ka cabsi qabtay maadaama ruushka uu xuduud la leeyahay finland in eh, markaa eh, ay ka cabsi qabeen in sida ruushku ukraine ku sameeyey oo kale in laftirkiisu haddii dagaalku uu markaa ballaarto in finland ay arintaas saameyn kartay sidaa darteedna waxay finland u baahatay inay hesho eh, gaashaanbuur iyo sidoo kale isbahaysi military maadaama dunidu aysan kala maarmin inta badan ururada caalamiga ah iyo heedahana ay ku dhisan yihiin waxwada qabsi iyo sidoo kale iskaashi sidaa darteedna finland waxa ay markaa doorbiday in iyadu ay xubin eh, rasmiga ka noqoto gaashaanbuurta nato oo dadaal badan ay u gashay markaa inay ka mid noqoto waana loo ogolaado ugu dambeyn haatan sweden ayaana ku jirta wadamada iyagu markaa doonaya inay kamid noqdaan gaashaanbuurta nato walow inta badan xubnaha ay ku qanacsan yihiin in sweden lagu soo daro weli dalal waxaa jira kacagi jiidaya arrinta oo turkigu ay markaa xubin ka tahay waxaa lagu xasuustaa sweden iyo fiinland in iyagu ay ahaayeen dalalka eh, dhexdhexaadka ah intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee loo yaqaana cold war iyadoo oo markaa dagaalka uu dhexeeyey eh, ruushka iyo mareykanka oo iyagu inta badan ku loolamaa eh, awoodaha dunida taasina loo arkayay mar waliba inay saameyn ku yeelanaysay dalalkan si walbaba haatee waxaa la filayaa ugu dambeyn baarlamaanka turkiga todobaadkan inay markaa ay ka gaari doonaan go-aan si rasmiya ah markaa in lagu ogolaado sweden iyo in loo diidaba balse waxay u badantahay sidii la aaminsan yahay in eh, loo ogolaan karo inay ku biiri karaan eh, gaashaanbuurta nato sweden eh, ugu dambeyntiina baarlamaanka u k gaar ahaan aqalka sare ayaa waxaa la filayaa inuu markaa dib u dhig ku sameeyo ama uu markaa u codeeyo in dib loo dhigo qorshaha ra-iisaaraha wadanka u k rishi sunak uu ku doonayo in dadka markaa soo galootiga galowtiga ah loo yaqaano asaalimka la geeyo dalka ruwanda lagana qaado wadankaasi ingiriiska waxaa la filayaa in eh, codka ay markaa u qaadi doonaan xubnaha aqalka sare ayna soo jeedin doonaan qorshaha in la laalo dibna loo dhigo qorshaha xukuumadda eh, rishi sunak uu ku doonayo markaa in dadka ku nool u k sharci darrada kusoo galay ee eh, magangelidoonka ah laga bixiyo wadanka laga saaro lana geeyo dalka ruwanda oo in muddo a doodeedu ay taagneed markale dhegeystayaal xasuulataan xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan waan kalamaanay waxaa la yidhi waliilagu ma soo helo waxaad samu kuweyde warwaaqlo waxaad ka tagtay kugu wiirsan maa maaye eh. walaalkay rumaado eh. wadadeen maraa eh. wadadeen maraa war bashiirow adiguna waxaad ka tagtay wariyey wayo ahey wuu wareersanye muxuu soo wataa aryaadhaha bilaashaad madaxweyne muuse biixi ugu dhiga hadlaysiin doorashadan in dib loo dhigaa waa iska caddahay minow rabana waa iska dhaafaaba mugga idinkoon qaylin waxaad dhammaantiin ka dheghe allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxawaan walloweyne waxa buuqiya iyo xasra dalkiinna ka socda dad badan baa wada laakiin annaga mujaahidkii baana handaraabay marka doorasho in laga rababa ma oga wareer jabuutiyo yaabay hadda ka hor waxay dhaheen wadaadkeennii aryaadhaha kale maanay wax isweydiine ma xume maanta muusa bixiyey mahaan arkaynoo u mare maanta ma muusa bixiyey mahaan madaxweyne muuse biixi ayaantan waxaa lagu haystay dhulka waabi axmed u haddana ma doorashadiiu diidaa la yidhi war nin doorashaiyo tartan ogol eh. oo dalka in lala leeyaha oga keligii go'aan ma gaaro war hadda keligiis go'aan ma golaha guurtiduu celiyaa lagu yidhi war golaha guurtigu wixii muuse rabo waa kuwii ogolaa jiray eh. saw xaaji saleymaan ma joogo maxaa dhacay waan walla garan maysaane xaaji saleymaan taleebaan hadeer ka hor watuu yidhi abiyow ina adeero farmaajaha noo keenin warwaaqlow hadeer muxuu dhihi abiyow ina adeeru dhulkeenna iyo baddeenna noo dhaaf aryaadhaha war ma haysin muuse dhulkan lagu eedayhaya ma bixine madaxweyne farmaajo hadda ka hor bixiyey laakiin muuse saxiixa dambe u leeyahay muggi horena arrinta walaxow ka ogaayaa la yidhi war kalamaanay wo waare heersanye muxuu soo wataa waaryaareen dhagihi alawaaniya wedha ka maqle maba oga waxawar maalindhoweed musharaxa xisbiga wadani cira wuxuu yidhi doorashada somalilan cidis baaraw dhigankadhaa ma jidho war bashiirow cira ma jidha ma dhihina iskoobi warkaa war kale maanay war mahaysaane geedda soomaali la yidhaahdo kalama roona meel ufiyowna ma lahan muuse biixi waa ka ku qataaran somalilan madaxweyne xasan shiikhna waxaa la yidhi rakaabkiisaa ku qataaran sababtoo ah qaar waxaa la yidhi dhulkii ay ku mashquuleen qaarna waxaa la yidhi ciidankii madaxda looga fadhiga warkama hayaan oo ayagaa isdilaya maamul goboleedyadiina waad ogtihiin oo qaaraa itoobiya u kala dhuumanaya qaarna beelihiyay isku dirayaan oo aana qabiil baa la ysku dilayaa waxaasoo dhibaataa shabaabna dhinacu ka eeganaya itoobiyaoo dhulka rabtana dhinacay ka fiirsanaysaa dadka qaarna waxayba leeyihiin odagu waa dadaalayaa laakiin far keliya fool ma dhaqdo warwaasaho hore waxaa loo yidhi gacantii nin lihigoynayaa waa gomudan tahay nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqon waa warwali kaalaaray galandireejelka ganuuniyow hortiya ma ka guulaysid korta aryadhaha allow naxariista abwaandhoodanba hadda ka hor waxa uu yiri nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waayo wararxamarku waxay dhahaan lama iyaaka dhexdooda nacbudu aa ku jirtaa wali kaalaarey hundurmiya hajeedow dhatiyo hamaansiga jara war waxaa kaloo la yidhi laba sudan dhexdooda oo min qalfiima ku jirta war mahmaayadaas oo abdhayduhu waxay leedahay laba walaal dhexdooda etoobiya ku jirtaa war anigu waxaan la yaabay madaxdii hore dastuurkan ay ka hadlayaan maxaa ka quseeya sababtoo ah dastuurkan warkiisu toban sano ka badan ayuu socday intaas waa laga wada hadlayaayo waa laga tashanaya ayaa lagu hayay malaayiin dollarahoo lacaguhuna waa ku baxday adduunyadana waa lagu wareershay welina waxay ku hayaan ha laga wada tashado looma dhammeen war nin dood dastuurka ku saabsan falanqaynaya waxa uu yidhi siyaasiyiinta xildoonkah dastuurka in la dhammaystira ma rabaan sababtoo ah beri markay soo sharaxayaan ayay khudbadaha ku darsan lahayn dastuurkana waan dhammaystirayaa markayaan laga kala qabyaynn khudbadahooda war iyo toban sano musharaxiinta mid kastaa wuxuu ku doodayay inuu dastuurka dhammaystiri doonee weligeed ma layska wadayaa warbogo kalamaanay waa wareersantihiin wadaad hadlayay wuxuu yidhi dadka waxaan hanuun uga warramay wax iga yeelaanba nimanka kursigu waalayaan waanin kari waaye war abwanguuro tivigii qaranka kuriyada waqooyi ka hadlayaba waxa uu yidhi doorashada soo socta soomaaliya waxaan la yaabanahay sidii laysu sharrixi doono iyadoon la odhan karin shabaabaan dalka ka xoraynaya dastuurka baan dhammaystirayaa diin xafintaan ka shaqaynaya federaalkan daadejinaya war xunuqabatayn tuubkaad ka tagtay waananba waxaan maqli jiray waanadu ma deeqdo dadna way coloobeenhe ducayo quuraanbay wadaadadi ku daaleenhe warana waaqlo waxaan maqli jiri dhegihii allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxaubow hadda odaygu ma keligiisbu dadaalahayaa warsawtii hore loo yidhi baadida nin baa kula daydayadaalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa'im abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdoon wax u dah kalsoonayn eh. dalla ma laha aakhira haddii loo kitaabdayo war hadda madaxweyne xasan sheekh eh. ma keligiisoo shabaab la diriiraa eh. ma keligiiba etoobiya dalka ka difaaca ma keligiisba wax alla wixii howl dawladda u tiil qabtaa war xasan sheekh keligii talis maahan ha dambaabin war waa keligii talis laguma warana waxaa lagu yidhi wixii howl dalka taalla korka ka kordhay oo oh, wuxuu tareenka saartoo dhani maxash bay ahaayeen warma waxaan maqli jiray carradu waada ulo u laqaata ma leh aryaadhaha waxaa la yidhi farkaaliya ma dhaqda fool qofkii faayowna waa fahma farkaliya ma dhaqda fool warwalikaalaaray dadabasla daamisa meelikadeersiye lankoshalay soobilinday dirig masii koro warkalamaane waxaa kaloo la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu bilic ku yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiya la ysku beegaaye midkaa tiisa boganaysa waa laga korboodaaye adoo hiil hiilbidaaye ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqori kaa xigtaa kugu bannaanaa doday ka jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba Eh. war anugu waxaan la yaabay eh. soomaalida qaar doorasho isku haysto eh. qaar dastuur isku haystaan qaar qabyaalad isku dilayaan qaar dhul kale boobayaan cadowgooduna dhinac kasta ka fadhiyo oo weliba uu daawanayo waxa ay falayaan kuna faraxsan yahay ilaa shaqadiisii bay u hayaan dhagihi allawaaniya wedhakaa maqle maba oga waxaa warkalamaana waxaa kaloo la yidhi cadowaan qarsoon xoonaynaduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa oo wax qaab darane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qancaysaane haddaad qoorya xero leedihiin qayrku wada jooga qaadha qalabka dhulkiinna u qaadha waa qodaale dhammaad ka wada qaybgala warkalamaanay war ma haysiine waxaa kulmay saddexda taliya ee nabad sugida iyo booliiska waxayna ku tashteen la yidhi sidii soomaaliya cir dhul iyo bad difaaci bowtaas ma ka dhabbaamsoo horriyoonayaa nin nawar walla weynay taliyaasha shiray eh. nuuxtaani ma ku jiray ma horta etoobiyaan ku ogaay maga soo laabtay war waaqlow saqadhi dabagala ma joogan shirka war taliyaha nabasugidda somalilan eh. eeyihii tababarnaay ou keenay xaggay ku dambeeyeen war bow sirdoonka leexsanee somalilan eh. haddayna musebixiba xakuma adeer qaranka somalilan ciddii faragelisaa saqda dhexaa guriga lagala baxaa war taliyayaasha shiray taliya shib ma ka ahaa oo kaali taliya laandheera shub maylunku tabi war madowkaasma dagaal buu aadi karaa maxaabiis buu hayaa war taliya shub mar hore wuxuu yidhi xaggeenna maxaa shabaabka loogu soo wadaa halkaa iyo meesha ka yimideen maa loo wado war madaxweyne lafta garaan wuxuu yidhi eh. shabaabka kuwa naga soo jeedaa ugu xaasisan warbawa kuwaasi ma kala roona war lafta gareen hal maroo la fiiriyaa ku filan oo idin yidhi lafta gareen kulaha lafta naga ah ka dambaysay war kalamaanay waa falantiina soomaalidu intay dood iyo khilaaf ku jirto eh. dalkoodii waa baylah aryaanaha mahaas mugay marayso samigay cabdulana wuxuu yidhi eh. ow haddaan cabsiyu ka ceelayn ceeldeena qof kasta caabe haddaan cabsiyu ka ceeln ceeldeena ah qof kasta caabe xubintii kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gabagabo ahayeen barnaamijka kulanka guud ahaan anigta dhegeystayaal barnamijkii kulankood kala socoteen ka heran gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesu ku luqeeya fanaanka cabdinaasir macalin heystii baxnaano inta barnaamijka la kulmi doono nabadgelyo jacaylkii barashadaa ka soo badiyey jacaylkii barashadaa ka soo badiyey bidaanta bidaanta ogolaadii baana bidaanta bidaanta ogolaadii baana bariidu maxaad ku kulantaa cilin barina shirkaada kala bogan kartaay bariidu maxaad ku kulantaa cilin barina shirkaada kala bogan kartaay تقيموا إيه يعني معلوبة تنكبها المالية هاي نفس قيموا إيه يعني معلوبة تنكبها المالية هاي iga bixiya lahaayo casha ku badweiga bixiya lahaayo casha ku badwey iga bixiy bislaan haddaan abuurure baxnaano baxnaano weliwaadi baana baxnaano baxnaano weliwaadi baana adiga ka gacalkeeernugaynkan uma dhalan waxbaday galiilada baahida kan gacalkee banaanka baabol kama malaysan kama malaysan iga bixiyo allahayo caashaq baad weyn iga bixiy allahayo caashaq baad weyn iga bixiy